رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب صفة الإماء صفة الأذان آه، حديثكي وهري آه، روايديسي لباد ayaa inoo dambeysay xadiidkaas wixii ka bilowda uma amara bta'diin fakana bilaalu mawla abi bakrin yu-adinu bidalika halkaa wixii ka bilowda qaybtiisaa dambe dacfi baa ku jira laba cilaa ku jirto cancano iyo cancanatu bnu isxaaq iyo inqiaac baa ku jira laakiin macnaha uu faa'iideynayo xukumku faa'iideynayo oo ah alsalaatu khayru min annawm aadaanka salaada ro shawaahid fara badan buu leeyahay oo ay ka mid tahay ama uu ka mid yahay xadiidkii daara qutni ibnu khusayme iyo bayhaqi soo saareen min xadiidi anas oo nebigu yuhi sal alla alay wasalam waxaan dhihi laha anas uu yidhi min alsunnati ida qaala almu'adinu fi lfajri xaya cala alfalaax qaala alsalaatu khayru min annawm ibnu khusayma iyo bayhaqi ayaa saxiixiye sheekh albani sanadkiisa waa qawi waay marka shawaahid buu leeyahay laakiin sanad ahaan daciif bay u tahay qisadani macnaha xadiidkaasi marka iyo riwaayadiisan labaad ee waxaa laga faa'iidaysanayaa masaa'il dhowr ah masalada koowaad waxaa laga faa'iidaysanayaa tarbiic atakbiir aadaanka bilowgiisa allahu akbarta ku jirta inay afar tahay oo afar laga dhigo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waana madhabka jumhuurta waay in afar laga dhigayo abu xaniifa shaafici axmed iyo keyrkood baa qaba maalik iyo abuaniiyo iyo dhihi laha abu yuusuf baa khilaafsan sidaa horaana raajixo xoog badan maxaa yeelay axaadiistaasay ku sugan tahay tarbiicu takbiir allahu akbarta hore in afar laga dhigo waxaa kaloo xadiidkaa laga faa'iidaysanayaa mashruuciyatu tahwiib fii salaati alfajri alsalaatu khayru min annowm kaasaa tahwiib la yidhaahda marka iyadana inay salaada subax mashruuc tahay ayay iyadana xadiidku ku tusaya ayib xadiid abi maxduurata alaati sidoo kale xadiidka abu maxduura inoo soo socda isagana way ku imaan doontaa waxaa laga wariyaa sidoo kale jamaaca min asaxaaba waana asaaniideeda maqaal baha ku jira laakiin waa is isxoojinayaa xadiidku marka alsalaatu khayru min annawm in lagu siyaadiyo aadaanka salaada subax iyadana waa mashruuc waxaana sidaa ku tegay alimaamu malik iyo thawri iyo axmed iyo isxaaq abu thawr iyo asxaabu shaafici qowlihi alqadiimna sidaasuu qabay baa la leeyahay inkastoo qowluhu ljadiid uu karaahaystay alimaam shaafici caleyh raxmat ullah marka waa mashruuc axaadiistiisa marka laysu geeya way xoogaysanaysaa kelimada as min annawm waxay dooddu ka taagan tahay marka waxaan dhihi lahaa horta alsalaatu khayru min annawm inay salaada subax khaas ku tahay ayaa madhabka jumhuurta ah qaar baa waxay leeyihiin salaadaha oo dhan baa la dhihi karaa waxaa kaloo doodi ka taagan tahay aadaanka salaadda subax saan u tegi doonno waa laba aadaan mid hore iyo mid dambe alsalaatu khayrun min annawm ma aadaanka horey ku jirtaa mise kan dambey ku jirtaa ayib ayadana waa masale khilaafiya xadiidka ibnu cumar ee bayhaqi iyo taxaawi ay soo saareen bisanadin xasan sida ay leeyahy xaafid ibnu xajar iyo albaniba waxaa ku yimid kana fi اlأdani اlأwali bacda alfalaax alصalaaةu khayru min الnowm maratayn alأdani اlأwal aadaanka hore sidoo kale xadiidka abi maxduura waxaa ku yimid ida adanta biاlأwali min الصubxi faqul alصalaaةu khayru min الnowm salaada subax aadaankeeda hore haddaad aadaanto waxaad tidhaahdaa alsalaatu khayru min annawm axmed iyo waxaan dhihi abu daawuud iyo nasaa-i iyo taxaawiyaa soo saaray sheekh albaarina wuu saxiixinaya axaadiistaasi waxay qaydaysaa riwaayaadka mutlaqa ah ee dhahaya alsalaatu khayru min annawm bacda alfalaax geli oo laga fahmi karo salaadahoo dhan inay noqon karto ayay axaadiistani qeydaysaa ee waxay khaas kaga dhigaysaa kelimadaasi inay iska leedahay salaada subax waana sida jumhuurtu ay qabaan waxaa lagu kala tegayaa haddana ma aadaanka horaa mise ka dambe axaadiista waxaa ku yimid aadaanka hore aadaanka hore aadaankii hore waxa loola jeedaa laysku khilaafay marka jamaaca min ahli ilcilmi oo mutaqadimiintii iyo muta'akhiriintiiba le iyo mucaasiriintaba waxay qabaan aadaanka hore waxaa laga wadaa labada aadaanee salaada subaxay leedahay midkeeda hore kaasaa iska leh alsalaatu khayrun min annawm <clears throat> waana madhabka uu rajaxayo asheekh albani caleyh raxmat ullah ayib waxay leeyihiin daahirka xadiiskaa sidaas salaaduna laba aadaan inay leedahay waa la yaqaanaa xadiiskana daahirkiisa waxaa ku yimid aadaanka hore marka way iska caddahay bay leeyihin ilaa uu sheekh albaani ka yidhaahdo aadaanka dambe in laga dhigo waa bidco in la geliyo laakiin ra'yiga waxaa khilaafsan xanaabilada oo waxay leeyihiin al-aadaanu alawal waa aadaanka dambe ee salaada subaxa oo awalkan xadgeed ka maraysaan baa layidhi waxay yidhaahdeen al-aadaanu alawal waa biictibaari aliqaama leanna aqimaadda waxaa la yidhaahdaa aadaan waa la dhaha waana soo marnay soo ma Ah, ducaa bayna alaadaanayn waa kaan soo marnay marka aqimaadda aadaan waa la yidhahdo oo shaarica u isticmaalay sidaas daraaddeed aqimaadda iyo aadaanka labadaa marka laysu fiiriyo buu aadaanka dambe noqonayaa markii aqimaadda loo fiiriyo aadaanka koobaad buu noqonaya aadaanka horuu noqonaya sidaas daraaddeed waxay leeyihiin aadaanul awalka waxaa laga wadaa midka salaada wakhtigeedii dadka lagu ogeysiinayo kaasaa la gelinayaa alsalaatu khayrun min annawm marka awalka la leeyahayna aqimaadii buu ka horreeya aqimaadana aadaan waa la yidhaahdaa sidaana waa sida ay rajaxayaan sheekh ibnu baaz iyo ibnu cuthaymiin iyo ay rajaxayaan oo waxay leeyihiin aadaanka dambaa la gelinaya masaladu marka yani horena khilaafiyay u ahayd ilaa iyo haddana waa khilaafiyo waxa lagu kala tegayana waa awalkaas oo muxuu ahaaye fahamkii uu ku kala tegey ma sidanaa laga wadaa ma sidanaa laga wadaa waxyaabaa ay ku rajaxayaan waxaa ka mid ah alsalaatu khayrun min annawm marka la leeyahay salaadda laga hadlayo waa salaaddii subax salaaddii subaxna waktigeedu wuxuu uun galaa aadaanka dambe ka hore waktigeedii ma joogo marka cilal noocaasoo kaley deliishanayaan iyo asbaabo noocaasa masaladu marka waa masale khilaafiya wax maanica maadaama salafan wa khalafanba laysku khilaafay meeshay gelayso sababtuna ay tahay fahamkii oo xadiiskan laga fahmi lahayo oo laysku khilaafay ishkaal weyn ma leh ka hore haddii la geliyo ka dambe haddii la geliyaba ishkaal badan ma leh oo aaraa culimmadu ay ku kala tageen fahamka xadiidkaana keenay iyo kelimada in laysku khilaafay lafdi kalaa jiro oo sheecadu inta badan isticmaaloono xaya calaa khayri alcamal bay geliyaan aadaanka xaya calaa khayri alcamal kelimadaasi wax xadiidoo ku soo arooray ma jiro waa min bidaci shiica waay ah, bidcooyinka shiicadaay ka mid tahay saas way macanaa ayb wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi umira waxaa la amray bilaalun bilaal waxaa la amray an yashfaca inuu mataaneeyo oo uu labalabo ka dhigo aladaana aadaanka inuu labalabo ka dhigo inuu lamaaniyo aadaanka wa yuutira inuu witriyo aliqaamata aqimiddana inuu witriyo oo mid mid ka dhigo ila aliqaamata qad qaamat isalaam weeye a labada iqaamo laba macnay kala leedahay wayuutiru aliqaamata waa aqimiddii salaadda ila aliqaamatana waa qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa oo aqimaata ku dhex jirta laba macnay marka loola kala jeedaa rawaa waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa warisa ayib wuxuu xadiiskani tilmaamayaa oo uu sheegayaa aadaanka in laga dhigayo marka la aadaamayo laba labo aqimiddana mid mid witrigu waa sidaa kisii laga dhigaya mid mid baa laga dhigay markii laga reebo aqimidda qad qaamat isalaa oo iqaamada ah oo iyada labaa laga dhigay ila aliqaama waxaa la dhigi qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa waa lagu celinaa amaa inta kale wuxuu noqonayaa witir halhal baa laga dhigaya halhal baa laga dhigaya allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna moxameda rasuulullah xaya cala asalaa xaya cala alfalaax intaas waa mid mid soo ma a ah, qad qaamat isalaa iyada waa la waa waa lagu celina qad qaamat isalaa haddana allahu akbar allah akbar su-aashu waxay tahay marka takbiirta ugu horeysa allahu akbarta ugu horraysahay ayada lafteeda waa lagu celiyay xataa aqiimaadda waa lagu celina oo waxaa la leeyahay allahu akbar allahu akbar marka say witir ku tahay waay waxay witir ku tahay marka loo fiiriyo aadaanka marka loo fiiriyo waxaa laga dhigayay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar soo maa sidaasay shafci ku tahay afartoodii markii labar la reebo labadan soo hadhay mid oo kale ka dhigan yihin saas wa kadalika allahu akbarta shahaadateynka oo shahaadada ugu dambaysa midda ka horeysa iyadana allahu akbar allahu akbar waa iyaduna weligeed sidaas waa saas macnaha laba goor laguma xadhiyo marka waa witir israacsanaantan ay labada allahu akbar israacsan yihiin shafci meehe waa witir macnahaasay marka ku imaanaysaa ila aliqaama aqimidda markii laga reebo inta kale waxay noqonayaan waxaan dhihi lahaa qad qaamadda marka laga reebo inta kale witir bay sidaa ku noqonayaan macnaha saas weyaan ayib walaysa ma ahaanin buu idhi fiihi xadiidkan dhexdiisa linnasaa'iyi xaalu u sugnaaday watirmidiy wabni maajah yacni kuwaasi markay xadiidka wariyaan ayaga mayna ku warininoo dhexdooda kuma sugna ila aliqaamata ha wayutiru aliqaama ila aliqaama istinahaasi ma ayna warinin nasaa'i iyo tirmidi ibni maajah laakiin waxaa wariyey bukhaari iyo muslim iyo qolyaha kalaa wariyay ayib wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu idhi inamaa kaana wuxuu ahaa aladaanu aadaanku calaa cahdi rasuuli llahi sal ly waslam nabiga wakhtigiisii maratayni maratayni laba laba goor buu ah waliqaamatu aqimidiina waxay ahayd maratan maratan hal hal mar bay ahayd yani waa shafcigii iyo witirkii oo kale waay hayra laakiin annahu isagu yaquulu wuxuu leeyahay qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa ila aliqaamadii baa la fasiraya wa kunnaa waxaanu ahayn idaa goortii samicnaa aan maqalno aliqaamata aqimidda tawada'naa kuwo weysaystaannu ahayn uma kadibna kharajnaa waanu bixi jirnay ila salaati salaadaanu u bixi jirnay rawa waxaa wariyey axmed waabu abu daawuud wannasaa'i waxaa saxiixiyey xadiidkaas xaakim dahabi baa ku waafaqay imaamu nawowi ibnu jawsi intuba way saxiixiyeen waxaa taxsiiniyey alxaafid almundiri iyo sheekh albani waxaa kaloo soo saaray yani waxa weeyaan ibnu khusayma ibnu xibbaan fii saxiixayhima bimacnaa way saxiixiyeen bay ka dhigan tahay waana madhabuljumhuur weeye macnaha culimmada badankood siday qabaan aqimiddana in mid mid laga dhigo aadaankana labalaba laga dhigo sidaasi waa madhabljamaahiir wa wacan abi maxduurata ana rasuula llahi sal alay waslam callamahu wuxuu baray nebigu haada aladaana aadaankanuu nebigu baray abu maxduura markuu aadaamahayey aadaanka sidanuu nebigu u baray sal lay waslam allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah uma kadibna markuu intaa yidhaahdo yacuudu wuu noqon fayaquulu wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah maratayn ashhadu anna muxamadan rasuulu llah maratayn xaya cala alsalaah maratayn xaya cala alfalaax maratayn allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah saase macanaha yani adaankan abu maxduura waxaa wariyey muslim baa wariyey adaankan abu maxduura waxaa ku sugan masalada loo yaqaano eh, atarjiic ah, tarjiic tarjiica waxa la yidhaahdaa shahaadateynka shahaadateynka in hoos laga yidhaahdo oo mu'adinku intuusan ku dhawaaqin inuu horta hoos ka aqriyo yacni wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna moxamadan rasuulullah markuu intaa hoos u akhriyo yuu wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah yaani isla ayadii uu hoos u yidhi buu haddana kor u qaadaya marka tarjiic baa la yidhahdaa tarjiic waxay noqonaysaa marka iyadu afar bay noqone soo saas ma yaani mid walba afaray noqone marka tarjiica la yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allahna laba gooroo hoos loo dhigay iyo laba gooroo kor loo qaaday afaray noqone tan kalena laba gooroo hoos loo dhigay laba gooroo kor loo qaaday noqone masalada marka tarjiic baa la yidhaahdaa xadiidka abu maxduura baana sheegaya waana mashruuc saas way macanaha ayib oo waxaa qaba jumhuurtaa qaba ama culimo badan baa qaba tarjiicaasi in lagu celiyo macnaha wuxuu yidhi marka allahu akbar allahu akbar xadiidka abu umm maxduuren hadda dul taagana waxaa kaloo ku jira allahu akbartii u horraysay wuxuu ka dhigay shafci muu ka dhigay mise witr ya witr buu ka dhigay soo ma riwaayadan witr bay ka dhigtayoo meeshii afar gool la rabay allahu akbar allahu akbar in la yidhahdo laba basuu ku gaabsay sida aqimaad oo kale soo ma taasina waxa weeye riwaayadan waxbaa ka maqan wuxuu yihi marka aakhirkiisa fiiri rawa waxaa wariyey muslim waannasaa'i wa dakara wuxuu sheegay nasaa'i attakbiira allahu akbarta fii awalihi xadiidkan bilowgiisa arbacan afar buu sheegay riwaayada nasaa'i baa marka afar ka dhigtayo sidaasaana sax allah akbarta hore inay afar noqoto aadaanka oyna laba noqonin sidaasaa xadiidku uu sax ku yahay riwaayada nasaa'i baa ziyaadadaas wado manaa waana ziyaada saxa wey manaa ayb xadiidkani marka wuxuu qaba wuxuu wada wuxuu wuxuu tilmaamay eh, ama uu inoo sheegay tarjiica inuu yahay eh, mashruuc inuu yahay sidaasaana saxiixa macnaha oo macnaha mu'adinka waa inuu hoos u yidhaahdo markaa kadibna uu kor u akhriyo shahaadateynka oo uu isku soo celiyo sidaasaa macnaha sunnada walilhamsati waxaa u sugnaatay can abi maxduurata xalay ka warinayaan ana nabiya nebigu sal lay slam callamahu wuxuu baray aladaana adaankiibuu baray tisca cashrata sagaal iyo toban xaal uu yahay kelimatan oo weedhood waliqaamata aqimidiina wuu baray sabca cashrata toddobiyo toban xaal ay tahay kelimatan wa qaala tirmidi wuxuu idhi xadiidun way xasanun oo saxiixa way waxaa kaloo saxiixay xadiidkaas ibnu daqiiq ilciid ibni khusayma ibni xibbaan iyo sheekh albani ayb tarjiica hore ee xadiidka maxduura riwaayadiisa hore ku soo arooray waxaa qaba maalik shaafici iyo axmed baa qaba waa jumhuurta way macnaha ayib qolyaha diidana waxay leeyihiin xadiidkii cabdullaahi ibnu zayd ee baabka u horreeyan soo marnay ee aadaanka uu ku aadaamay ama uu ku riyooday kuma jirin tarjiicu laakiin waxaa loogu jawaabay xadiidka abuu maxduura ka dambeeyey iyo aadaankiisa xadiidka cabdullahi bnu zayd xadiidka cabdullahi bnu zayd qisadiisu way horraysay bilowgii aadaankay ah eh. soo ma oo markii macnaha madiine la yimidba taqriiban ku dhow ama abuu maxduura wuu dambeeyey isagu aad buu uga dambeeyey wakhti badan buu ka dambeeyey saas daraaddeed maadaama uu dambeeyey siyaadana wato siyaadadiisa waa in la aqbalo tarjiicu marka sidaasu uu mashruuc ku yahay waana camalu ahli maka walmadiina ree madiiniya ree makaba sidaasay samayn jireen saas way macnaha muxadisiinta qaarkood waxay leeyihiin ruuxu sida imaam nawowi uu ka soo guurinayo waa mukhayar mu'adinku khiyaar buu leeyahayoo hadduu ku celcelinta afarta gool uu ku celcelinayo laba hoose waxaan ujeedaa laba hoose iyo laba sare hadduu tarji kuwa hoose iska daayana uu heli karaa hoosu dhugidda hadduu eh, yacani la yimaadana waa khayr marka mukhayar weeyaan bay leeyihiin muxadisiinta qaar ka mid oo waxay leeyihiin xadiidka cabdullaahi ibnu zaydna in laga tegay baa ku soo aroortay xadiidkan abuumaxduurana waxaa ku soo aroortay in lala yimid in lagana tegi karo lalana imaan karay kutus sidaasay iyagu marayaan macnaha ayib xadiidkan marka abuumaxduura sagaal iyo toban kelimo see buu aadaanku ku yahay sagaal iyo toban kelimo wuxuu ku noqonayaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar intaasi waa imise ayb ashhadu an laa ilaaha ila allah oo laba goor ah ameeqa ayb ashhadu anna moxamadan rasuululah oo laba goor ah iyagaa afarta ah oo tarjiicoodii haddana ku celi afar kale sii meeqa wey oo laba iyo toban xayi cala asalaa oo laba goor ah iyo xayi cala alfalaax oo laba goor ah afartaa uge lix iyo toban waay soo ma allahu akbar allahu akbar oo mid ah ayib ah siddeed iyo toban waay laa ilaaha ila allahuna oo ugu dambaysana sagaal iyo toban bay ku noqonay saas way macanaa yaani allahu akbar allahu akbarta u horreeya oo meeqo ah oo afar ah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamedan rasuul ullah oo sideed ah tarjiica marka lagu daro isku darinta labiiyo toban waay xayi cala asalaax xayi cala alfalaax oo iyagana afar ah meeqawey lix iyo toban aha allahu akbar allahu akbar iyo laa ilaha illa allah meeqawey sagaaliyo toban miya allahu akbartaa laba sagaaliyo toban sidaas wey amaa aqimaada toddobiyo toban xaraf siday ku imaanaysa iyadana waxa weeye tarjiicaad ka saaraysaa tarjiicu misu ah afartii tarjiica ka saar meeqaa soo hadhaya sagaal iyo toban afar ka go shan iyo toban qad qaamat isala qad qaamat isalaa ku dar laba toddobiyo toban marka aadaanku saas sagaal iyo toban ku noqon aqimiduna ay toddobiyo toban ku noqonaysa ayib aadaanka iyo aqimaaddu marka fii hadihi riwaaya tarjiica unbay ku kala gedisan yihiin iyo qad qaamat isala mooyaane inta kale waa isaga mid oo see loo aqimayaa sidii loo aadaami jiray waxaana lagu darayaa qad qaamat isala qad qaamat isala tarjiiciina waa laga daynaya kaana adoo aadaamahayo kale ad u aqimaysa yani waxa weyaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah xaya cala asalaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah aadaanka aan aadaanno laftiisiibaa aqimaadii ah qad qaamat isala qad qaamat salana siyaaday ku tahay soo ma ayib taasay marka toddobiyo toban ku noqonaysa xadiidka maxduura riwaayadiisan aqimaadda iyo aadaanka isku mid ka dhigaysa ilaa qad qaamat isalaa iyo tarjiica mooye waxaa qaatay abu xaniifa a madhabka xanafiyadaba oo waxay qabaan markay aqimayaan in muxuu ahaayey aqimaadda muxuu ahaayey laga dhigo Eh, muxuu ahaay aqimaadii aadaanku isku mid yihiin saasay ka dhigaan maanaa saas daraadeed haddaad aragto iyagoo iyagoo aqimaya inay aadaamayaan unbaad moodi waa lagu wareeray marka soomaali badan waxay moodeenba inay nimankan khaldan yihiin oo kharriban yihiin ayib sida saxdaa ah waxa weeye sida imaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo daawuud iyo ibnu jariir itabari ay qabaan waxa weeyaan labada noocba waa bannaantah ah labada noocee bannaanta waa wax loo yaqaano muxuu ahaayey khilaafu tanawuc baa loo yaqaanaa yacni tashahudka iyo ataxiyaadka noocyo kala gedisan buu ku yimid salliga nebigu noocyo kala gedisan buu ku yimid sal alla alay waslam aadaanku noocyo kala gedisan buu ku yimid noocyadaasoo dhan noocii aad qaadataba way bannaan tahay abuu xaniifa qaabkuu qaatayna waa sax qaabkan a'immada kale ay qaateenna waa sax kaad ku aadaanta iyo ama aad ku aqiimtana waa sax siday leeyihiin a'immada qaarkood ibnu taymiya iyo ibnuulqayim qabligood hortoodna imaamu axmed masaa-isha noocaasoo khilaafkoodu tanawuca yahay sidanna nebigu sameeyey sidanna sameeyey sida fiicani waxay leeyihiin waa inaad kolba qayb samayso kolba mid samayso sunnadii aad u wada marto mar aad sidan ugu aadaanto aad ugu aqimto marna aad sida kala qaadato sida kale ugu aqimto taxiyaadka sidoo kale wahaakada inaad kolba mid qaadato sidaasaa fiican haddaad hal mid ku kaaftoontana mushkila ma leh saas macanaha marka eh, xanafiyadu ma khaldana waxaan dhihilaa eh, xanafiyadu masalada iyadaa kuma khaldane waa nooc ee eh, loo aadaamo loo aqimoo shareecada sax ku awa wa can abi maxduurata qaala wuxuu uhi qultu waxaan dhi ya rasuula allah rasuulka ilaahi callimnii ibar sunnata alaadaani aadaanka sunnadiisa iyo ariiqadiisa ibar facallamahu nebigu waa baray sal lla alay slm wa qaala wuxuuna ku yidhi fain kaana hadduu ahaaday salaatu subxi salaada subax hadduu ahaaday haddii timaado wakhtigeedu wey qul waxaad tidhahdaa alsalaatu khayrun min annawm alsalaatu khayrun min annawm allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah rawahu axmed baa wariyey abu daawuud wakadalika annasa'i baa wariyey ibnu xibbaan ibnu khusayma waxaa saxiixiyey labadooda iyo sheekh albani dhammaantood way saxiixiyeen yacni xadiidka sanadkiisu waa daciifo waxaa ku jira nin la yidhaahdo moxamed ibni cabdilmelik ibn abi maxduura ayuu daciif leeyahay oo majhuul ah laakiin xadiidku shawaahid iyo turuq buu leeyahay uu saxiix ku noqonay ama xasan ku noqonay ugu yaraan marka wuu sugan yahay wuxuuna faa'iidaynayaa alsalaatu khayrun min annawm salaada subax inay ku jirto waana soo marnay oo xadiidkii u horreeyey baabka ayaan ku soo sheegnay ama darsigeenna bilowgiisa inay axaadiis kale u markhaati kacayso marka kelimadaasi in aadaanka salaadaas wax lagu daraa iyadana inay mashruuc tahay ayay faa'iidaynaysaa maka horaa maka dambe waa kaan ka soo hadalnay doodiis soo sheegnay way macnaa baabu rafci sawti sawdkoo kor loogu qaaduu baab uu yahay bil aadaani aadaanka kor loogu qaado inuu mu'adinku kor u dhawaaqo inta codkiisa uu gaadhsiin karana uu gaadhsiiyo markuu aadaamayo ayuu baabu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sal lla slam nebigu qaala wuxuu uhi almu'adinu mu'adinka ka aadaamaya yukfar waa loo dhaafi lahu isaga madaa sawtihi sawtkiisu meeshuu gaadho ayaa loo dhaafay madaa sawtihi sawtkiisa qaayadiisa iyo dhammaadkiisa intuu gaadho wayashhadu waxaa u markhaati kacaya lahu isaga kullu ratbin shay kastoo qoyan wayaabisin iyo mid kastoo ingegan waxyaabaha jira waa wax qoyan iyo wax ingeganu wax kastoo codkiisa iyo dhawaqiisa maqlayana way u markhaati furi doonaan rawa waxaa wariyay alkhamsatu ila tirmidiya waxaa soo saaray xadiidka sidoo kale alimaamu albukhaari fii kitaabihi khalqi afcaal ilcibaad buu ku soo saaray waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibni xibbaan iyo sheekh albani xadiidka dhammaystirkiisana wuxuu ku yimi muxuu ahaaye washaahidu salaati yuktabu lahu hamsun wacishruuna salaatan wayukafaru canhu maa baynahuma saasaa dhammaystirkiisa macnaa yani ruuxa salaada yimaada waxaa loo qorayaa shan iyo labaatan salaadood isagoo tukaday jamaacada ruuxii kasoo soo qaybgala wa waxaana laga dhaafayaa salaadan iyo ta kale inta dhaxaysa ee dembi ana waa laga dhaafaya saasaa xadiidka dhammaystirkiisa ayib xadiidkaasi marka wuxuu faa'iideynayaa mu'adinka aadaamaya sawtkiisa inuu meesha uu gaari kara gaadhsiiyo oo kor u dhawaaqo ayib waxkaan soo marnayo fa innahu andaa sawtan minka ah markii lagu yidhi cabdullahi bnu zayd bilaal u yeedhi asagu ha aadaame ee uu isjeclaysiiyey inuu isagu aadaamo maadaama isagu uu ku riyooday nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay slam maya bilaal u yeedhay isaga kaa coddheer isaga kaa sawd dheer saasuu nebigu ku yidhi sal lla lay marka sawdka dheer waa muhim intuu gaadhi karayo وعn cبdاللh بن cبدالرحمن بن أbي صcصcة عن أbيه أنa أbا سacيidi الkdري qala wuxuu yihi lahu isaga wuxuu ku yidhi innii anigu araaka waan ku arkaa niyow tuxibbu inaad jeceshahay alhanama waalbaadiyata ariga iyo alhanama adhiga inaad jeceshahay waalbaadiyata iyo baadiyaha niyow nin adhiga iyo xoolo inuu iyo baadiyaha inuu isaga noolaada jecel inaad tahay baan ku arkaa ee fa idaa goortii kunta aada haato fii hanamika adhigaaga dhexdiisa aw amase baadiyataka ama baadiyahaagaa aada iskaga nosho iska joogto farfac kor u qaad sawtaka sawtkaaga binnidaa'i aadaanka kor ugu qaad adhigaaga dhexdiisa markaad ku tukanayso aadaanka kor u qaad ama baadiyahaaba aad iska joogto aad salaad macna tukan rabto maxaa yeele fainnahu laa yasmacu ma maqlo mataa sawti lmu'adin madaadhe madaa sawti lmu'adin mu'adinka sawtkiisa haayadiisa ma maqlo madaa waa sawtka ama taagnida iyo haayada iyo cidhifka meeshuu gaadhayo ma maqlo jinnun jinni ma maqlo walaa insun insi ma maqlo walaa shay-un wuxuun ma maqlaan wuxuun waxyaabaha ka mid ilaa hadduu maqlaan shahida wuu u markhaati kacayaa lahu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ayuu u markhaati furaya wax kastoo maqla jin insi geed dhagax wax kasta annagaa maqlayna bay leeyihin isagoo tawxiidka qiraya oo ilaahu adiga kuu tawxiidsanaya oo dadka ugu yeedhaya khayrka ha annagaa ogeyn oo maqlaynay oo waa u markhaati kacaya qaala abu saciid wuxuu yidhi samictu waan maqlay xadiidka min rasuulillahi baan ka maqlay sala allahu calayhi waalihi wasalam rawa waxaa wariyey axmed walbukhaariyu wannasaa'iyu wabnu maaja xadiidkaa waxaa ku sugan muxuu ahaaye in aadaanka kor loo qaado waagii hore saan tilmaanayba ma aynan jirin mikrofoonnada iyo waxyaalahan codka laliya mayna jirin sidaas daraaddeed waxaa lagu xisaabtami jiray ruuxba ruuxu ka codari hadda laakiin teknolojiyadanaa laga faa'iidaystayo codkii in lagu laliyo wax kastoo muxuu ahaaye laanna maqsuudku waxa weeye in codku uu meel shishe gaadho waay maana intuu gaadhi karo inuu gaadho ayib xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa isagoo keligii tukanaya jamaacaba ayna la joogin keligii hadduu rabo inuu tukado ma aadaamanaya inay sunno tahay baa laga qaadanaya ayib baabu lmu'adin wuxuu baab u yahay almu'adin kii aadaamaya oo yajcalu yeelaya isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood dhexdooda yeelay oo wa yulawi ama yal ha yalwi yalwi mimse yulawi midin qoray ya wa yalwi ha leexinaya cunuqahu luquntiisa laabayoo leexinaya cinda alxayacalati a xaya cala sala ama xaya cala walaa yastadiiru aananna wareegaynin cinda alxayacala ama xaya cala yani markuu xayi cala asalaa xayi cala asalaa xay cala la yidhahdo ama xayi cala la yidhahdo saas way macanaha waa xawqala oo kale iyo basmala oo kale yacni laa xawla walaa quwata ila billah baa inta laysdhex geliyo kelimaadkii laysku jejabiyo baa waxaa la dhihi xawqala loo yaqaana xayi mm. calana waxa weeyaan xayi cala asalaa xayi cala alfalaax baa inta laysku dhex jejabiyo laysdhex geliya xayi cala layska dhihi bismi illaahi baa waxaa la leeyahy basmala marka baab noocaas way macnaha marka ayib wa wayalwii cunuqahu walaa yastadiiru mana iswareejinayo mu'adinku markuu aadaamayo inuu farihiisa dhagaha geliyo labada farood luquntana leexiyo midig iyo bidix uu leexiyo oo goormo ah markuu leeyahay xaya cala alsalaa xaya cala alfalaax inuu xagg iyo xagga u yarjeeso isla markaa jeedsigaasi macnaheedu uusan ahayn walaa yastadiir isagoo dhan inuu jeedsado oo laabtiisa xagga u jeediya xagga ee keliyata waxa jeedsanaya ay noqoto luqunta saasuu macnaha ku leehay can abi juxayfata wahb bn cabdillahi swaywa qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan u mid rasuula llahi sal lay bimakkata makaan ugu imid walxaal huwa nabigu bilabtaxi uu ku sugan yahay meeshii bacaadka lahayd meel maka u dhow batxa ama abtaxa meel daadadku maraan oo bacaad ayaa la dhihi jiray ayaa la yidhahdaa meeshaasaan ugu yidhi wahuwa nebigu walxaal huwa nebigu fii qubbatin teendho dhexdeed uu ku sugan yahay teendhadaasoo lahu isaga u sugnaatay xamraa oo gudud ah min adamin oo idiinka ka samaysa harag la magdiyey wey qaala wuxuu idhi fakharaja marka waxaa soo baxay bilaalun baa soo baxay biwaduu'ihi nebiga waysadiisiibuu la soo baxay biyihii nebigu ku weyse qaadan lahaa buu la soo baxay fa min naadixin dadkii waxaa ka mid a nin mid naadixin mid firdhiyey oo biyihii qayb ka helay wa naa'ilin iyo mid wax ka gaadhay a yacani wuxuu ka wadaa biyihii nebigu waa ku weysaystay sal lla alay slam markuu ku weysaystay oo nebigu biyihii reebay biyihii bay dadku marka isgaadhsiinayaan naadixa marka waxaa la yidhahdaa siduu leey imaamu shawkaani caleyh raxmatullah biyaha laftoodii ayuu wax ka gaadhay oo jidhkiisa ku firdhiyey tabarukan nebiga aahaartiisu waa la barakaysanaya ayib naa'ilkana waxa la yidhaahdaa biyihii laf ahaantoodii waxba uu ka gaadhi waayo waa laga dhammaystay saaxiibkii jidhkiisa qoyaankii iyo biyihii gaadhay buu isaguna qayb kasii qaatay waba wabuu waxbuu ka gaadhay laakiin biyihii asalka waa laga dhammaystay marka min naadixin wa naa'ilin qaarna saaxiibadood bay ka sii marsadeen qaarna biyihii bay toos ba wax uga heleen ayib qaala wuxuu yidhi fakharaja waxaa baxay annabiyu nebigu sal lay slam calayhi korkiisa xaal ay tahay xullatun isku joog xamraaa oo guduud ah a ah, xullada waxaa la yidhahdaa marada hoose iyo midda koreed qabto markay isku nooc yihiin isku joog waa isku joog guduudan buu nabigu ku labisan yahay sal lay slam kaanii waaba anigoo buu yidhi abu juxayfa anduru fiirinaya ilaa bayaadi saaqayhi labadiisa dhudhun caddaantooda yacni sida hadda aan arrinta u xusuusanahay waxaad moodaa labadiisii dhuna caddaantoodii hadda inay ii muuqataad moodaa wey macnaha qaala wuxuu uhi fatawada'a waa weysaystay wa addana waxaa adaamay bilaalun fajacaltu waxaan bilaabay buu idhi atatabbacu inaan raacraaco faahu afkiisa haa hunaa wa haa hunaa halkan iyo halkan ah, yani waxa weeyaan ruuxa markaad si eh, mxuu ahay baraadli'i ah aad u fiirsanayso wuxuu samaynayo marmarka qaarkood waxaad is arki adoo wuxuu samaynahayay jilahayoo iska raacraacahay saas maana yani waxa weeyaan waxaan is arkay buu uhi oon ku baraarugayba anoo xagga markuu ula u jeedsadana la jeesanaya xagga markuu ujeedsadana raacaya saasuu ka wadaa maanaa ayib fajacaltu waxaan bilaabay bu uhi atatabacu inaan raaco faahu afkiisa haahunaa halkan iyo wahaahunaa halkan yaquulu wuxuu leeyahay oo ka wadaa wey yamiinan midigta wa shimaalan iyo bidix xaya cala yaquulu wuxuu leeyahay dheh yamiinan dhanka midig iyo washimaalan dhanka bidixu wuxuu u leeyahay xaya cala alsalaah xaya cala alfalaax yacni dhankan markuu ujeedsanay dhankan markuu ujeedsanay qaala wuxu uhi uma kadibna rukizat waa loo tallaalo waa la muday lahu nebiga canazatun baa loo muday ushii murjinka ahayde ama muxuu ahaay birta lahayd ee uu wadan jiray ayaa meel bannaana loo loo loo yaani loogu tallaaloo loogu muday fataqadama horay buu u durkay nebigus horay buu u baxay fasallaa wuxuu tukaday alduhra rakcatayni duhurkiibu laba ragcadood tukaday yamuru xaaluu marayo bayna yadayhi hortiisa ay marayaan alximaaru dameerka waalkalbu iyo eyga laa yumnacu xaalan loo diidayn waxaa hormaraya ey dameeraha hormaraya ayib xaggay marayaan riwaayada damba cadays wa fii riwaayatin waxaa ku sugan yamuru waxaa maraya min waraa'iha usha nebiga loo qotomiyey gadaasheeda oo usha shishadeeda ah waxaa maraya almar'atu haweenaydii baa maraysa dumar baa iska maraya walximaaru iyo eygii baa maray waxaan dhihi lahaa walximaaru iyo waxaa maraya muxuu ahaay dameerkii uma kadibna sallaa nebigu wuxuu tukaday sal lla lay slam alcasra casarkii buu tukaday uma lam yazal kamuusan suulin yusallii inuu tukanayo rakcatayni xataa rajaca ilaa uu laabtay ila almadiinati ilaa madiina uu soo noqo inta uu safarta ahaaba laba laba ragcadood buu tukanaya salaadaha afar afarta ah muttafaqun calayhi sidaasaana ahaan jiray hadyigiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haasaan u tegi doonno lama hayo nebiga oo safar ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo salaadaha afar afarta ah laba ragcadood ka badan isagoo tukaday lama hayo cala aliطlaaq sidaasuu hadyigiisu ahaan jiray salawatu rabbi wasalamu caleyh ayib xadiidkan waxaa loo keenay markuu aadaamayay bilaal dhanka midig ayuu u jeedsanayay xaya cala asalaah dhankan bidixna waa u jeedsanayay mu'adinku inuu arrintaas sameeyo midig iyo bidix u jeedjeedsado markuu kelimaadkaa leeyahay inay sunno tahay oy mashruucu tahay bay ku tusi ayib jamaahiirtuna saasay qabaano waa mustacab xikmadda ku jirtaa la isweydiiyo culimmada qaarkood waxay leeyiin xikmadda ku jirtahay ruuxu markuu dhankan fiiriyo dhankan fiiriyo waxoogaa dadka ruuxa arkayaay ee aan hadalkiisa aadaankiisa maqlaynin wuxuu fahmayaa inuu aadaamayo xikmaddaasi waa ku jirtaa bay leeyihin ruux taagan oo xagga fiirinayo xagga fiirinaya haddana toosay saas way macnaha ayib adiga xikmadda ku jirtaay allahu aclam laakiin muhimmaddu taas sheekhulalbani caleyh raxmat ullah mikrofoonnada markuu dhaliilahay wuxuu leeyahay waxay lumiyeen sunnadaas oo markuu mu'adinku mikrofoonka ku aadaamayo xayi cala asalaa iyo xayi cala alfalaax markuu leeyahay inuu mikrofoonka ku toosa mooye xaggaa hadduu afka la aado microfoonkii buu ka lumi saas daraaddeed wuxuu leeyay waa aafaadka ay mikrofoonadu la yimaadeenoo sunnadaasay lumiyeen wuxuu soo jeedinayaa waana sida fiicane mikrofoonka in laba laga dhigo labada dhinac ay ka kelxigaan xagga hadduu ujeedsadana uu mikrofoonkan codkiisa qabto hadduu xagga u jeedsadana kani qabto sunnadiina aan la dayacin taas soo jeedinaya sheekh albaani caleyh raxmatullah ullah ayib weli abi daawuuda waxaa u sugnaaday ra'aytu waxaan arkay buu uhi bilaalan bilaal baan arkay kharaja masalada kale xadiisku faa'iideynaya waa sutrada salaadda salaadda inaad shay ishor dhigto markaad tukanayso oo aad bannaan aadan musaga tukanin abwaabteeda waa inoo imaan doontaa baabab khaasu kaga hadli doonaa insha allahu tacala xadiisteeda ku keeni doona weli abi daawuuda waxaa u sugnaaday wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay buu yidhi waxaa dhahaya abu juxayfa bilaalan ayaan arkay oo kharaja baxay ila alabtaxi meeshii bacaadleyda ahaa u baxay ayb faadana markaasuu aadaamay falammaa balaqa markuu gaadhay xaya cala asalaa xaya cala alfalaax lawaa wuu laabay cunuqahu luquntiisa yamiinan buu u laabay dhanka midig wa shimaalan iyo dhanka bidix walam yastadir mana uusan iswareejinin yacni laabtiisa iyo jirka dhan ma wareejinine luqunta unbuu leexiyey oo midig iyo bidix u leexiyey saasuu le maanaha kelimadaasi walam yastadir ah ee xadiidkaa ku jirta abu daawuudka waa kelimo shaad ahoo munkar ah sida uu leeyahy shekh albani caleh raxmat ullah waxaana la gooni noqday nin sayi ulxifdiya oo la yidhahdo magaciisa alqays ibnu rabiic la yidhahdo sidaa ay tahay haddana isaga oo yacni sayi-ulxifdi ah ba haddana wuxuu khilaafay rag ka xoog badan sida sufyaan iyo rag la mid oo iyagu sugay istidaarada a wuu wareegay ama wuu iswareejiyey saasay sugeen ayib laakiin waxaa la leeyahay calaa kulli xaal maqsuudku waxa weeye lam yastadir markay haddayba sugnaataba waxaa laga wadaa jidhkiisa ma wareejin qolyaha sugayana waxay ka wadaan oo wuu is wareejiyey luquntu wareejiyey bay ka wadaane jidhku wareejiyey kama wadaan saas way macnaha marka lafdada sugan oo inuu wareegay ah wareeggaasi luquntaa laga wadaa sida xadiista kale u waafaqdo ee lagama wado jidhka inuu wareejiyo a saas daraaddeed jidhka oo dhan iyo laabta iyo kulli inuu wareejiyo sax maha lafdadu laakiin waa lafda shaada wey macnaha oo munkar ah. wa fii riwaayatin waxaa ku sugan ra'aytu waxaan arkay bilaalan baan arkay buuhi oo ah, yu'adinu aadaamayo oo wayaduuru wareegaya taas wey macnaha waataan hadda tilmaamayna yu'adinu oo aadaamaya oo wayaduuru wareegaya wareegga maxaa laga wadaa marka bimacnaa luqunta waay ee ma aha jidhka intiisuu karuu wareegaya ayb waatatabacu waxaan raaraacayaa buuhi faahu afkiisa haahunaa wa haahunaa halkan iyo halkan wa isbicaahu walxaal isbicaahu labadiisa faroodna fii udunayhi labadiisa dhagood dhexdooda ay ku jiraan qaala wuxuu uhi wa lahi sal alay slam rasuulkuna fii qubbatin buu ku sugan yahay teendho oo lahu isaga u sugnaatay xamra'a oo cagaaran yani xamraaa oo guduudan dheh araahaa aan u malaynayo ama aan u arko min adamin inay ka ahaatay harag la magdiyey ah, ah, yani eh, mxuu ahaaye eh, magad harag la magdiyey inay ka samaysan tahay aan u malaynayo ay ila tahay wy manaa qaala wuxuu uhi fakharaja waxaa baxay bilaalun bilaal baa baxay bayna yadayhi hortiisa bilcanazati nebiga hortiisa bilcanazati buu la baxay canazadu waa murjinkii ama waa qorigan yani waxa weeyaan birta hoosta ku le macnaha farakazahaa markaasuu tallaalay oo uu muday dhulku ku muday fasallaa markaasuu tukaday rasuulullahi sal alay aslam walxaal calayhi korkiisa oo ay ahaatay xullatun isku joog xamraa xamraaa yani waxa weeyaan xamraau oo guduudan kaannii waaba anigoo buuhi anduru fiirinaya ilaa bariiqi saaqayhi nebiga labadiisa dhudhun dhalaalkoodii anoo fiirinayoo kale waayo yani siday hadda qalbigayga ugu taallo hadda inay muuqataad mudaabu raa waxaa wariyey axmed watirmidiy wasaxax waa saxiixiyey wakadalika waxaa saxiixiyey sheekh albani caleyh raxmat ullah ayib wuxuu leeyahy alimaamu tirmidi calayhi alcamalu cinda ahli اlcilmi culimmadu sidaasay xadiidkan ugu camalfalaano waxay qabaan inuu labadiisa dhagood uu faraha geliyo inay sunno tahay ayib oo macnaha uu faraha geliyo markuu aadaamayo sidaana waxaa qabaa inay masaladaasi mashruuc sunno tahay jumhuur اlculamaa awsaaci iyo thawri abu xaniifa axmed isxaaq iyo keyrkood waxay leeyihin waa sunno culimada qaarkood waxay qabaan xataa markuu aqimayo inuu dhagaha faraha geliyo waana madhabka imaam awsaaci waay a ah, leanna waxay leeyihiin aadaanka iyo aqimaaddu aadaanka iyo aqimaaddu lafdigana waa laysu isticmaalaa axkaamtana way isu dhow yihin ayib laakiin jumhuurtu waxay leeyihin maya aadaanka unbay kusoo aroortay ee aqimaada laguma hayo hadday aqimaadda ku imaan lahaydna waa la soo goorin lahaa saasaana sax ayib baabu اladaani fi awali اlwaqti wa taqdiimihi calayhi a ah wuxuu baab u yahay aadaamidda wakhtiga bilowgiisa la aadaamo salaada waktigu markuu bilowdo marka in aadaanka la aadaamo wa taqdiimihi iyo aadaanka horumarintiisa calayhi wakhtiga korkiisa laga hormariyo fi lfajri fajarka dhexdiisa khaasatan gooni ahaan aadaanka wakhtigiisu waa markuu wakhtiga salaadu soo galo sida fiicanna waktiga bilowgiisa in aadaanka lagu aadiyo waa lanna waxaa ku jira nooc ogeysiis aho dadka la ogeysiinayo kuwa masaajida imaanaya kuwa kaleba dumarka guryaha ku tukanaya salaaddii baa gashay weeyaan macnaha marka in wakhtiga bilowgiisa laga dhigo ayaa fiican oo sunno ayib waktigana waa laga hormarin karaa oo wakhtigoon soo gelin waa la aadaami karaa laakiin taasi waxay khaas ku tahay salaadda subaxa taas maanaa wa taqdiimihi ay taqdiimi اladaani calayhi cala alwaqti fi lfajri khaasatan wa fajarka gooni ahaan wakhtigoon soo gelin in isaga la aadaami karo oon salaadda waqtigeediiba la gaadhin can jaabir bni samura qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa bilaalun bilaal yu'adinu mid aadaama idaa goortii zaalad ay zuusho ashamsu qoraxdu duurkii markay qoraxdu ay xagga galbeedka u dhaqaaqdo wax yar oy bartamaha ka dhaqaaqdo ayuu aadaami jiray laa yakhrimu ma uusan dhimi jirin alfaadda aadaanka waxba muusan ka dhibi jirin saasaa macnaa laga wadaa ay laa yatruku shay-an min alfaadi alaadaan alfaadda aadaanka wax ka mida muusan dhimi jirin oo iyadoo dhammaystiran buu aadaami jiray uma kadibna laa yuqiimu muusan aqimi jirin xataa yakhruja ilaa uu soo baxo annabiyu sal alla alay wasalam mar ilaa uu gurigiisa ka soo baxo ilaan guriga nebigii masaajidka isku dhowaa markuu nebigu soo baxo ayuu aqimi jiray ayb faidaa goortii kharaja uu soo baxo nebigu sal ly slam aqaama wuu aqimi jiray bilaal xiina waqtiga yaraahu nabigu yaraa uu arko bilaal hu nebiga sal lay slam markuu nebiga arka ayuu markaa aqimi jiray rawahu axmed baa wariyey wa muslim abu daawuud waanasaa'i muslim iyo bukhaarina waxay soo saareen inuu yidhi nebigu sal lla lay waslam idaa uqiimat isalaatu falaa taquumuu xataa tarawnii salaadda markii la aqimo ha istaagina ilaa aad i aragtaan yani wuxuu ka wadaa ilaa i aragtaan anoo soo baxay maxaa yeelay imaamkii oon diyaarsanaynba oon sooba bixinba haddii la is istaago waa sida in haysato hadde imaamkuna iska yara dibdhaco soo la dhibaatoon maayo oo dhinacyaha la fiirfiirin maayo marka dambena fawdiya buuq baa lagu kici soomaali way taas marka yacni waxa weeyaan ha istaagiina iska fadhiiso iska su markii imaamkiioo soo baxay la arko ha la aqimo taasi waa haddii imaamku uu ka jiray leeyihiin haasatan sheekh albani caleyh raxmat ullah imaamku hadduu ka maqan yahay oo jiro masaajidka ka baxsanya soo bixidda uu soo baxayoo uu la arko baa la istaagaya sida tawaabulminaha uu ku taxaqiijinayo wuxuu leeyahay amaa haddii ay muxuu ahaayey imaamku masaajidka dhexdiisa uu fadhiyo waxaa la istaagayaa marka uu midka salaada aqimayo muqiimku markuu gaadho qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa halkaa markuu gaadho baa loo istaagayaa salaada waa haddii uu imaamku masaajidka dhex joogo wa haddii uu masaajidka ka baxsan yahayna markii la arko isagoo soo gelaya ayaa la aqimayaa oo la istaagaya sidaasuu ku xaqiijinaya taminnaha macna ayib xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa oo wuu u keenay hadda sheekhu meesha u keenay bimacnaa muxuu ahaayey bilaal wuxuu aadaami jiray idaa zaalat ashamsu qoraxdu markay zuusho waa duhurka bilowgiisa wa soo ah. marka salaaddii markay bilaabato waktigeedii soo galay ugu horreeya buu aadaanka ku dhufan jiray ayib wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan buuri sheekhu ana alfariidata salaadada salaadda waajibka ah tuqnii waydeeqi oo waxay kaga filan tahay ruuxa can taxiyati almasjidi labadii ragcadood ee masaajidka lagu salaamahayy ah yani waxa weeyaan waad soo gashay masaajidka waad soo gashay waxaa lagaa rabaa intaadan fadhiisanin inaad laba ragcadood tukato oo nabigu uri sal ly slam fadhiisanina ilaa aad tukataan ayib masaajidkii baad soo gashay salaadii baaba la aqibayba salaaddii baa la aqibay haddaad masaajidka soo gasho salaadda waajibkeed tukanayso baa kaaga filan labadii ragcadood ee sunnada ah labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka baa dhihila iyadaa kaaga filan taasna xadiisku waa kutusaya xaggee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa bilaal wuxuu aqimi jiray markuu arko nebigiioo soo baxay hadduu aqimana nebigu salaad sunnaha ma tukan jirin markaaba muxuu geli jiray salaaddii waajibka ahayd masaajidkuna markaa soo galay maxaa yeelay salaaddaa waajibkee uu tukanayaa booskii labada ragcadood ee taxiyatulmasjidkaa buuxinaysa sideedabana waxa weeye wax muhimmaddu waa inaad uun salaad ku mashquulto inta aadan fadhiisan salaaddaasi waajib bay noqon kartaa sunno kaley noqon kartaa maalan haddii aad eh, sunno raatiba ah oo salaadda waajibkaa ah sunnadii ka horraysay ah aad tukato intaadan weli fadhiisanin way ku filantahay taxiyatulmasjidka iyadaa kuu gelaysa booska taas way ayi salaadoo kaleo tukataba bimacnaa ha fadhiisanin un weya ilaa aad tukato oo laba ragcadood aad tukato macnaha laba ragcadood waajib bay noqon karaan sunnay noqon karaan taxiyatulmasjid bay noqon karaan nooc kaley noqon karaan wahaa kada muhimaddu taas wacan ibni mascuudin radi allahu canhu ana nabiya sal alay slam nabigu qaala wuxuu idhi laa yamnacanna yuusan reebin oo u diidin axadakum midkiin adaanu bilaalin bilaal aadaankiisu yuusan ka reebin min min saxuurihi wuxuu ku suxuuranayay min saxuurihi oo siinka la kordhigo waa waxa lagu suxuurtee la cuno saas maanaa laakiin haddaad siinka godoo tidhaahdo min suxuurihi suxuurashada lafteedii bay noqonay waa sidaan kusoo marnoo kale wuduu iyo waduu iyo tuhuur iyo tahuur saas way manaa kelimaad badanoo noocaasaa jira marka macnuhu waxa weeye midkiin yuusan u diidin aadaanka bilaal min saxuurihi wuxuu ku suxuuranaya yuusan u diidin maxaa yeeley fainahu bilaal yu'adinu wuu aadaami aw qaala wuxuu uhi yunaadii wuu dhawaaqi bilaylin habeennimo waagii oon baryin buu dhawaaqi oo aadaamayahay cuntadiinni iyo suxuurtiisa intan yuusan idiin diidin muxuu u aadaamayaa waa waktigii maba soo gelin waa habeennime maxay tahay xikmadda ku jirta inuu aadaamo liyarjica inuu celiyo daraaddeed qaa'imukum ama liyarjica inuu noqdo ah, qaa'imukum kiinii taagnaa inuu noqdo wa yuuqida inuu toosiyo ama yarjica inuu celiyo daraaddeed qaa'imakum kiinii taagnaa wayuuqida inuu toosiyo daraaddeed naa'imakum kiinii hurday rawahu ljamaacatu baa wariyay ila tirmidiya ah sida uu aniga hadda ii xarakaynayo liyurjica waay ma aqaano saa inuu idinla xarakaynayo laakiin yah imaamu shawkani caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay sida saxdaa waa liyarjica a ah, liyarjica yarjicadu wuxuu leeyahay kelimada rajaca mutacadina way noqotaa hayr mutacadina way noqotaa yacni rajaca wuu noqday iyo wuu celiyey labadaba la dhaha marka liyarjica inuu celiyo darteed oo uu hurdadii ku celiyo iyo inuu nasto qaa'imakum kiinii taagnaa kii xalay u taagnaa tahajudka iyo salaatuleylka u taagnaa oo xoogaa salaadii subax inuu eh, u diyaar garoobo la rabo inuu wax yar ku yar celiyo nasiinada oo uu yidhaahdo war salaaddii way soo dhowdahaye waxoogaa yara naso si salaadda subax aada nashaad ugu tukato bal waxoogaa dhinaca dhulka dhig kaasaa la celinaya waxaa laleeya yara naso xalay baa taagnayda wayuuqida naa'imakumna kii aan sooba kicinna in la toosiyo le war salaaddii waa soo dhaadaan fadhiga ka kac oo meesha ka soo kax muhimmaddu waa taa maqsuudku ma aha in la yidhaahdo wakhtigii salaaddu waa soo galay ee maqsuudku waa kaa kii taagnaana yaro seexo si salaadda subxaada ugu lulmoonin kii aan kicinna war kacoo diyaargarow in la yidhahdo salaadda isu diyaari muhimmaddu intaa ayib aadaankaasi salaada subax ee hore inuu mashruuc yahay waa madhabka jamaahiirta wa qolyaa khilaafsanoo thawri abu xaniifa iyo maxamed ibn xasan iyo waxay leeyihiin maya hal aadaan uu lahay waa madhab waa ra'yi laga xoog badan yahay wacan samurata bnu jundab qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alay slam rasuulku wuxu uhi laa yagurannakum yuusan idinkadinin min saxuurikum waxa aad ku saxuuranaysaan iyo cuntadiinna aad ku saxuuranaysaan yaysan idinka kadin yuusan idinka kadinin adaanu bilaalin bilaal aadaankiisu yuusan idinkadinin oo yuusan idinka mancin oo idin diidin walaa bayaadulufuqina yuusan idin diidin oo idinka kadin yacni jihada caddaanteeda almustatiili ee isdheereeyey yani ufuqa isku dheereeyo kor isu taagay haakadaa sidaa isu taagay bimacnaa wax weeyaan kor u kacay waa ishaaro way macnaa xataa yastatiira ilaa uu faafo haakadaa sidaa uu u faafo yacni wuxuu ka wadaa muctaridan isagoo isgoglay ayb rawahu axmed oo muslim wuxuu ka wadaa adaanka waxaan dhihi lahaa iftiinka yimaada habeenku markuu sii gabagaboobaya waa laba nooc iftiin waa midka aan dhahno oogga hore oo intuu yimaado ma ballaadhee waa caddaan soo baxaya oo cirka isku taagaya kor buu aadaya dhinacyaha uma faafayo ka waa midka loo yaqaano yacni waxa weeyaan alfajru alkaadib baa la yidhahdaa waa fajir beenaalo oho waagii inuu baryey buu yaad u yar qaadanaysaa isaga kaa dhigayaa mana beryin kaas isaga ah markuu yimaado cuntadiinna iyo saxuurtiinna isaguna yuusan idiin diidin maxaa yeelay waa beri ma ah ilaa uu ka yimaado midka mustatiirka ahe ufuqa iyo jihada ku faafayo ballaadhanaya dhinacyaha u kala baxaya dhulkana macnaha gelaya kaas baahaya ilaa uu yimaado yani waxa way cuntadiinna iyo suxuurtiinna iska wata way macnaha ayib xataa yastadiila haakada waa ishaaro yacni muctaridan asagoo isfidiyey oo isballaadhiyey wey macnaha yani waa fidaya waa faafaya isagoo isballaadhiyey kaa ilaa uu ka yimaado waa fajarka saadiqa ee salaadda waagu ku barya wey macnaha salaadana waqtigeeda kusoo galo wa axmed baa wariyey watirmidi walafduhumaa laa yamnacannakum yuusan idinka reebin laa yamnackum ya yuusan idinka reebin min saxuurikum adaanu bilaalin wala alfajru lmustatiilu fajarka isdheereeyey iyo oogga isdheereeyey iftiinka cirka isku dheereeyey isaguna yuusan idinka reebin walaakin walaakini alfajru fajarka saxdae salaadu kusoo gelayso almustatiiru waye midka baahay ee faafay fil ufuqi jihada ku baahay oo ku faafay kaasi meel walbuu galaya marka dhinacyaha hoosena waa aadaya oo ufuqa iyo jihada labadeeda dhinac buu kala aadaya dhulkana waa soo gelaya markaba geedihii iyo wixii oo dhan buu iftiinkiisu soo saaqaya kaas way midka la yidhaahdo almustatiir kaasaa fajarkii salaada subx waqtigeeda kusoo gelaya wy maana wa an caaishata wabni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sal lay sl nebigu qaala wuxuu yihi ina bilaalan bilaal yu'adinu wuu aadaami bileylin habeennim aadaami ee fakuluu cuna oo washrabuu cabba xataa yu'adina ilaa uu ka aadaamo ibnu ummi maktuum ilaa uu ninkaasi ka aadaamo muttafaqun caleyh ilaa uu ibnu maktuum aadaamo kaasaa salaada subax aadaami jiray markii waagu baryo ibnu maktuum cabdullaahi ayaa aadaami jiro nin indhoola ahaa uu indhala ahaa ayib weliba muxuu ahaayey wuxuu aadaami jiray markii la yidhaahdo asbaxta asbaxta wari waagii waa baryi waa wad bariisatay waagii waa caddaaday markaasuu aadaanku dhufan jiray ayib wali axmedna waxaa u sugnaaday walbukhaari iyo bukhaari fainahu laa yu'adinu ma aadaamayo xataa yaluca ilaa uu dhasho alfajru fajarku ilaa uu dhasho ilaa fajarku dilaaco waa kee waa cabdullahi ibnu maktuumka way manaa ilaa waagu bariyo ka hor ma aadaamayo isagaasi marka aadaankiisa wax ku qaybsada isaga aadaankiisa markaad maqashaan cuntadii cabitaanka joojiya waa marka la soomay suxuurti way maanaa ayb walimuslim waxaa usugnaaday lam yakun ma ahayn baynahumaa dhexdooda inta u dhaxaysa aadaanka bilaal ee habeennimada iyo aadaanka ibnu maktuum oo waaga berigiisaa lam yakun baynahumaa dhexdooda ma ahayn ilaa an yanzila inuu dega mooyaane haadaa kani soo dego oo wayarqaa uu fuulo haadaa kanina uu fuulo yacni meel saraa lagu aadaami jiray meel sadxi ah meel baa la fuuli jiray meeshaasaa marka aadaanka lala fuuli jiray si codka uu u gaadho meel meel fog u gaadho marka waxa uun u dhaxaysay muddada labadooda u dhaxaysay aadaanka hor iyo aadaanka dambe keliya waxay ahayd kani intuu sii fuulayo may kii fuulay intuu soo degayo kan damba ee aadaanka dambe aadaamayana uu fuulayo u udhaxaysay saasuu leeyahy yaani waktiga labada aadaan yaa isku dhowaa aada looma kala fogayn jirin ayib aada umayna kala fogeyn alimaamu nawowi caleyh raxmat ullahi wuxuu leey waxaa laga wadaa macquul ma aha sidaadii uu eh, u soo degay bilaal ayuu toos haddana intuu u fuulaybu ibnu mt um maktuum uu aadaamay waxa u dhaxaynaya markaa daqaa'iq bay noqonaysaa ee maqsuudka waxaa laga wadaa buu leeyahay ninka la yidhaahdo bilaal markuu aadaamo oo meesha sare ku aadaamo meeshuu ku sugnaan jiray oo ku ducaysan jiray adkaar iyo wax isaga wadan jiray xoogaa markuu meeshaa joogo oo la gaadho aadaankii ibnu maktuum buu kasoo degi jiray markaasuu dabamari jiray sidaasuu ku fasiraya adiga wax weeyaan laa shaka inuu waqti udhexeeyo laakiin riwaayadani waxay xadiiskani tilmaamaya waqtigu waqti dheer ma ahayn waqtiga udhexeeya waqti dheer muusan ahayn ayib saas daraaddeed baa culimmada qaarkood waxay leeyihiin in waqti dheer loo dhexaysiiyaayey waa khilaafu sunna qaarna waxay leeyihin war way iska furan tahay muxuu ahaayey eh, Eh, habeenkii waktigii la doono ha laga aadaamo waktigii la doono ha laga aadaamo waxaan shaki ku jirin inay mar walba fiican tahay in sunnada lagu taqayudo masaajiddeenu laakiin goormaa la adaamo a ah, yaani taqriiban waxaa udhaxaysa marmarka qaarkood hal saaci mar baa marmarka qaarkood udhaxaysa aadaanka hor iyo aadaanka dambe ayib waxaa laga faa'idaysanayaa axaadiista in laba mu'adin la samaysan karo bal inay sunno tahay masaajidka laba mu in loo sameeyo si ay dadku codka ugu kala soocaan khaasatan salaada subax oo la yidhaahdo aadaankaas dhacaya waa kii hebel marka waqtigii lama gaadhin aan iska cunno kan markii la uu aadaamana la garto la yidhahdo war waa kii salaada subax aadaami jiray inaga joojiya marka mu'adiniin kala duwan in la yeesho hal masjid yeelan karana mashruuciyadeeday ku tusaysa waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa oo loo deliishadaa indhoolka inaan indho lahayn inuu aadaami karo mu'adin noqon karo laakiin waxay leeyihiin waa markii loo helo cid baraarujisa oo kaalmaysa oo wakhtiga u fiirisa oo tidhahdo war wakhtiga waa la gaadhay aadaan siday saxaabadu u baraarujin jireen cabdullaahi ibnu maktuum marka haddii taa la helo wuu aadaami karaa indhoolku aadaan mu'adin wuu noqon karaya macanaa ayib baabu ma yaqulu cinda samaaci اlأdani wاliqaamati wa bacda اlأdan fadl sheekh baabu maa yaquulu waxa uu leeyahay buu baabuu yahay cinda samaaci اlأadaani aadaanka markuu maqlo wاliqaamati iyo aqimidda wa bacda اlأdaani iyo aadaanka kadib ruuxu muxuu dhahayaa markuu aadaanka maqlo aqimaadda markuu maqlo muxuu dhahayaa adaanka markuu dhammaadose kadib muxuu dhahaya intaas wey can abi saciidin khudri ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii samictum aada maqashaan annidaaa aadaanka markaad maqashaan faquluu waxaad tidhaahdaan midla maa yaquulu almu'adinu ka aadaamaya wuxuu leeyahay wax la mida dhah ah, sida uu leeyahay sidaasi la mida dhah rawahu ljamacatu jamaacadii baa warisay ayib xadiidkaasi cumuumkiisa wuxuu kutusayaa in hadalka mu'adinku uu marayo aada ka daba marayso oo aadan hal xaraf sida uu yidhi si aan ahayn aadan u dhahayn xaya cala alsalaax xaya cala alfalaax xataa sidaa inaad uga daba dhahayso buu daahirkiisu faa'ideynaya daahirkiisu faa'ideynaya ayib waana madhabu taa'ifa min alculamaa oo culimmada qaar ka midaa banneeyey oo arrintaa iyadaa oggolaaday qaarna waxay leeyihiin xadiidkani waa xadiid duuduuban waxaa fasiraysa axaadiista soo socota oo tafsiilisay oo kala dhigdhigtay waxa mu'adinka laga daba dhahayo iyo waxa aan laga daba dhahaynine lagu beddelaya kelimo kale axaadiista dambaa faahfaahaysa oo kala dhigdhigtay kani waa duuduuban yahy sidaana culimmada qaar baa qabta oo macnaha wax weye bal waa madhabu kaiir yani akar alculamaa wey macnaha mu inaad ka daba dhahdo aadaanka ma waajibbaa mise waa sunno badankood waxay qabaan waa sunno laakiin waxaa ku tegay inay waajib tahay alimaam abu xaniifa iyo daahiriyada iyo cabdullaahi bnu wahab ayaa ku tegay taa'ifa min culamaai salaf ayaa ku tegey in ay laazim tahay waajibta waxaana laga qaadanayaa amarka idaa samictum annida'a faquuluu dhaha baa layidhi amarkaasina asalka amarku wuxuu faa'iideeyaa wujuub haddaan la helin saarif la helin ayib wacan cumar bn khadaabin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii qaala uu yidhahdo almu'adinu ka aadaamaya allahu akbar allahu akbar faqaala uu yidhaahda axadukum midkiin allahu akbar allahu akbar ah, ruuxa maqlaya oo idinka mida uu ka daba yidhahdo macnaha uma kadibna qaala uu yidhaahdo kii aadaamayey ashhadu an laa ilaaha ila allah qaala uu yidhaahdo axadkiinna ashhadu an laa ilaaha ila allah uma kadibna qaala uu yidhahdo mu'adinku ashhadu anna muxamadan rasuulullah qaala axadkiina uu yidhaahdo ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo ka daba yidhaahdo uma kadibna qaala markuu yidhaahdo xaya cala asala qaala uu yidhahdo mu'adinkii xaya cala asalaa qaala axadkuna yidhaahda laa xawla walaa quwata ila billah uma kadibna qaala yidhaahdo mu'adinkii xaya cala alfalaax qaala uu yidhaahdo axadkii laa xawla walaa quwata ila billah uma kadibna qaala uu mu'adinku dhaho allahu akbar allahu akbar qaala uu yidhahdo axadku allahu akbar allahu akbar uma kadibna qaala uu yidhaahdo mu'adinku laa ilaha ila allah qaala axadkuna uu yidhaahdo laa ilaha ila allah min qalbihi qalbigiisana uu ka yidhaahdo axadkii bay ku dhacaysa min qalbihi uu ka yidhaahdo dakhala aljannata jannadii buu galay a saas ima qoray khaalisan min qalbihi ima qoray xaqiijin bay u baanta ma idinkaa saxan mise ayib ya midin qore hmm. hmm. ah, in dib aan ugu noqonay baanta ayib rawahu muslim baa wariyay o abu dawuud waxay ku xidhan tahay marka idaa qaala almu'adin halkaa horay ku xidhantay mu'adinku markuu yidhaahdo faqaala axadukum midkiinna yidhaahdo marka waxaa la isdaba dhigay kelimo walba waxaa isdaba taalla odhaahdii mu'adinka oo hore iyo olaahdii axadka idinka mida ood ka dambaysa sidaa markuu yidhaahdo yacni waxa weeyaan isagoo qalbigiisa ka yidhi oo qalbigiisa daacadka oo ikhlaas ka tahay oo rumaysan macaanidaasi uu mu'adinka ka daba yidhi jannaduu galay kaas leesh leanna waa tawxiid iyo tajriid alcubuudiya lilah iyo tafwiid almri lahu tabaaraka wa tacaala macaanidii tawxiidkaa ku iday saasuu macanaha allahu akbar allahu akbartu waa weynaynta alle ashhadu an laa ilaaha ila allahna waa tawxiidkii ilaahay inuu cibaadada keligii leeyahy ashhadu anna muxameda rasuulullaahina waa risaaladii nebiga qirideedii wa sal alla alay waslam xaya cala asalaa xaya cala alfalaaxna waa baaq iyo yeedhitaan ruknigaa weyn iyo cibaadadaa iyo daacadaas laynoogu yeedhayo laa xawla walaa quwata ilaa billaahina waa inaad awood oo dhan aad sheegashadeeda ka baxdood ilaahay u daysa wax walba yacni laa xawla wareegid waayo yani malihi wareegid awood aan kaga wareego yani waxa weeyaan muxuu ahay macaasida walaa quwata iyo awood aan ku sameeyo daacada saas macanaha ilaa billaah ilaahw macaasina kama wareegi karo khayrna ma samayn karo haddaadan i caawinin saas way macana ama waxaa la dhahayaa shar iskama reebi karo khayrna ma soo jiidan karo ilaa inaad adigu ii kaalmaysa mooye marka waa tawakul iyo tafwiid waay ilaahay ood arrinta u daysa waay saas way macana ayib macaanidaasay marka xambaarsantaho waa tawxiid iyo tawakul iyo muxuu ahaayey dacwa muxuu ahaayey ila alkhayr iyo ila alsalaa iyo ila alfalaax iyo intaasi hadduu ruuxu qalbigana ka qirsan yahay carabkiina kaga dhawaaqay qalbigiisana daacid daacad ka yahay jannaduu gelayahay macnaha wey macnaha xadiidkaa mid la mida waxaa soo saaray imaamu albukhaari iyo kayrkii min xadiidi mucaawiya xadiidkaasi marka wuxuu faa'iideeyey mu'adinka waxaa laga daba dhahayaa waxa uu dhahayoo dhan markii laga reebo xayacalataynka xayacalataynka markuu marayo isaga waxaa la leeyahay ka daba dhihi maysida laa xawla walaa quwata ila billah ayaad mid walba dhahaysaa markuu leeyahy sidaasaa laga faa'iidaysanaya culimmada qaarkood marka waxay leeyihin waa say u badan yihiine xadiidka hore dhahaya idaa samictum annida'a faquluu mila maa yaquul mila maa yaquulu tafsiirkeedii waa tan xadiidka cumar ku timid marka xayicalataynka waa ka daba dhihi maysa saasay qaarkood qabaan ayib qaarna waxay leeyihiin labada wejiba way bannaan tahay haddaad tidhaahdo xayi cala asalaa xayi cala alfalax markuu dhaho aad ka daba dhahdo xayi cala asalaa xayi cala alfalaax oo aad laa xawla oo dhanba meesha ka saartana waad heli kartaa inaad laa xawla gelisa meeshana waad heli kartaa xanaabilada qaar ka midana waxay leeyihiin labadaba haddaad isku dartana waad heli kartaa oo tidhaahdo xayi ah, cala asalaa xayi cala alfalax ka daba dhahdo laa xawla walaa quwatana aad ka daba geyso waxa dhanba meesha ku uruurisana waad heli kartaa sidaana xanaabilada qaar ka midaa qaba ayib وعن شهر بن xwshب عن أبي مamةa أو عaن bعضi أصحاaب النبي صل اه عليه وسلم نebiga صaxaabadiisa qaar ka mida ma abuumamu ka warinaya mise صaxaabada nebiga qaar ka mida waa shak أنa بilaala أhada wuxuu qaatay fi اlإqاamaةi aqimidii ayuu bilaabay falama an qaala markuu yidhi qad qaamat الصلاة qaala النabiyu nebigu wuxuu yhi sl اه ليه aqaamaha اllahu allaha istaajiyo waadaamaha allahu allaha daa'imiyo wa qaala wuxuu ihi fii saa'iri اliqaamati aqimaadda inteedii kalena binaxwi xadiidi cumar xadiidkii cumar mid la mid a fil aadaani aadaanka dhexdiisa ku yimi xadiidkii cumar ee hadda horreeyey ee aadaanka ku soo arooray mid la mid a ama si la mid a ayuu yidhi aqimaadda inteedii kale mu'adinku yacni yani muqiimka ayuu ka daba maray laakiin markuu marayay qad qaamat asalaa qad qaamat asalaa waa aqimaaddii aadaankii maaha aqimaaddii la maraya ha xaya cala asalaa xaya cala alfalaax markuu marayey laa xawla walaa quwata buu yidhi soo ma qad qaamat salaa qad qaamat salaa markuu yidhina aqaamaha allahu wa adaamaha buu yidhi kelimadaasu bedelay qad qaama kama daba dhihin rawahu abu daawud baa wariyay xadiidka xadiidkaasi waa xadiid daciif xadiid sugan maaha waxaa wariyay abu daawuud iyo bayhaqi ibnu sunni fi camal yowmi waleyla sanadkiisuna waa daciif waxaa ku jira moxamed ibnu haabitin alcabdi oo daciifa ku jira waxaa kaloo ku jira shahr ibnu xawshab oo ninkan hadda sanadka meesha shahr ibnu xawshab lagu sheegay isagana waxa weeyaan dacfi baa ku jira sidoo kale labada nin labadooda u dhexeeyana waa majhuul saddexdaa cillo ayuu xadiidku daciif ku yahay ma sugna waxaa daciifiyey alxaafid ibnu xajar waxaa uga horreeyey alimaam annawowi sheekh albani isaguna waa daciifiyey ma sugna xadiidkaas aqaamaha allahu wa adaamaha lafdigaasi aqimaada ma jiro mana sugna aad bayna dadka ugu badan soo saas ma dad baaba ku camalfaloba khaasatan dadka aan maxaa sugan iyo maxaan sugnayn kala saari karin wixii soo gaadho o dhanba diin ka dhigta ah, wax alla waxay maqlaanba aan kala shaandhayn karin maxaa sugan maxaan sugnayn ah, xaadibuleyl wax walba waa iska qaataan caamada keliya maaha in badanoo wadaaddo oo kutubta akhriya ma kala saari karaan maxaa sugan maxaanse sugnayn oo wuxuu ku leeyahay dee waabakan xadiis buu ku yaalla abu daawuud wariye maanaa ku qoray buu ku leeyahy ka leef ah anin baan ku qoray buu ku war de waayahay axaadiista qaar aan sugnayn baa jira ma sugna ma sugnadaasaa marka ku adag inuu fahmo xadiisku marka waa xadiis daciifa ah, mashruucna ma aha aqaamaha allah wa adaamaha wax mashruuca maaha ayib waxyaala fara badanoo noocaasa tan xadiis daciifayba kusoo aroortee waxaan hataa xadiis daciifaba ah ku imaanin baa yaa adaanka lagu daraa waxaanay daakiraadda dhahaan daakiraadda miyaa taqaanaa wadaadka inuu caawa dhan iska daldalmo oo wuxuun akhriyo aadaanka horay u badan tahay macnaha oo aayado akhriyo yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalam iyo wax noocaasu fara badan bay iska daldalaan daakiraad bay dhahaan wax jira maa waxaas wax hadiya nebiga ku sugan maaha waa bidca muxdatho dib laga keena wey salla male xataa xadiis daciifa xataa loo heli maayo waa iska dhaqan meel laga keena aniga ma aqan wa fiihi daliilun baa ku sugan wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan daliilun calaa ana asunnata sunnadu an yukabira alimaamu imaamku inuu takbiirsado wey bacda alfaraaqi markii laga faaruqo min aliqaamati aqimidda xadiidkan waxaa kaloo ku sugan mar alla markii aqimaadda la dhammeeyo inuu imaamku uu ee salaada galo laakiin xadiisku waa daciif dilaaladaasina waa daciif macnaha uu ku tusayna waa daciif maxaa yeele nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh safafkuu toosin jiray oo isku hagaajin jiray salaadda marka aqimaadeeda la dhameeyaba inuu imaamku iska sii jeedsado allahu akbar galo safafkii meelay ku sugan yihiin iyo say yihiinna uusan ka warhaynin waa khilaafu hadyihi sunada nabiga waa khilafsan tahay salawatu rabbi wasalam aleyh wacan jaabirin radi allahu canhu ana rasuula llahi sal lla alay slam qaala wuxuu yidhi man qaala ruuxii yidhaahda xiina waqtiga yasmacu uu maqlayo annidaa aadaanka markuu maqlo ruuxii yidhaahda allahuma rabba hadihi dacwata taama allahuma raba hadihi dacwati اtaama wاsalaati alqaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadila wabcaثhu maqaama maxmuuda aladii wacadta xallat lahu shafaacatii ywma alqiyaama ah, ruuxii sidaa yidhahda markuu aadaan ka maqlo shafaacadayda ayaa u waajibtay maalinta qiyaamada ama u laaimtay allahuma allahyow rabba haadihi dacwa dhawaaqan baxaya rabbigiiso ka iska lahow ka mudanow ayb attaama dacwadan dhammayska tiran waa aadaankii aada maqashay waay dacwada kaasaa lo ilaan aadaanku waa dhawaaq soo ma dhawaaqan dhammaystiran rabbiga iska lahow wasalaati alqaa'ima iyo salaadan istaagtay rabbigeedow salaadan istaagtay waa salaada aadaanku u dhacahayee la tukan doono ayib aati allow sii muxamadan moxamed waxaad siisaa alwasiilata a ah, wasiilada sii waa darajo wasilada asalkeeda waxa loogu dhawaadaa la shaygii shay loogu dhawaado oo ku gaadhsiiya la yidhaha waalfadiilata martabada zaa'idada martabada ziyaadada iyo darajada siyaadadana sii wabcasuu allow soo saar maqaaman ku soo saar maxmuudan oo la mahadiyey ah, maqaam maxmuud ah oo cid walba uga mahadcelin doonto ku soo saar alladii kaasoo wacadtaw aad u yaboohday xallat lahu shafaacatu yowma alqiyaama yacni maqaamka maxmuudka ah waa maqaam nebigeenna loogu talagalay keligii oo isagu istaagi doono khalaa'iqduna dhammaanteed ay uga mahadcelin doonto oo lagu ammaani doono taana waxaa laga wadaa alshafaaca alcudmaa shafaacada ugu weyn oo nebigu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh khalaa'iqdu markay banka qiyaamada isugu tagaan oo aada u rafaadaan ayay ambiyada u tegi doonaan mid mid iyagoo ka codsanaya inay ilaahay u ergeeyaan si meesha looga dareeriyo nebi walba markuu ka cudur daarto akhiiran nabigeennaa la soo gaadhaya sal alla alay waslam arrintiiu marka isu taagaya carshiga hoostiisu ku sujuudaya waxaa la leeyahay moxamedow madaxa kor u qaad waxaad rabto weydii waa lagu siin ergey waa laga aqbali markaasuu nebigu sal alay waslam uu ergeynaya meeshaasaa marka waxaa bilaabanaysa khalaa'iqdii in la kala xukumo oo la kala saaro maqaamka isagaa waxaa la yidhaahdaa almaqaamu almaxmuud khalaa'iqdii dhibanaydoo dhee la kala saarayo ayaa furiddaa uu furay iyo ergadaa uu ergeeyey waa maqaam isaga keligii uu leeyahay loogana wada mahad celinayo kaasaa waxaa la yidhahdaa almaqaamu almaxmuud allana waa u yaboohay oo wuu u ballanqaadayo waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala casaa an yabcaaka rabbuka maqaaman maxmuuda alladii wacadtahu taasaa laga wada yabooh rabbi wey tabaaraka wa inuu ku soo saari doono maqaamka isaga ruuxii sidaa yidhahda markuu aadaanka maqlo xallat lahu shafaacatii baa u waajibtay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada shafaacadaydaa u waajibaysa marka waxay kutusaysaa inay sunno tahay qaabkaa in nabiga loogu duceeyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii aadaanka uu dhammaado wacan cabdillahi bni camrin annahu isagu samica wuxuu maqlay rasuula llahi sal ly slam oo yaquulu leh idaa goortii samictum aad maqashaan almuadina oo almu'adina markaad maqashaan faquuluu waxaad tidhahdaan mila maa yaquulu waxa uu leeyahy wax la mida dhah uma kadibna salluu salliya calaya korkayga igu salliya ah, markaad dhahdaan kadib igu salliya fainahu man sallaa ruuxii salliya calaya korkayga salaatan hal salli sala allahu allah ku sallinaya calayhi korkiisa bihaa salligaa darti cashran toban salli buu ilahay ku sallinaya korkiisa ayib allah tabaaraka wa tacaala bimacnaa wuu ammaanayaa wa ama wuu u naxariisanaya wuu ammaanayaa ibnu caliyat ariyaaxi tafsiirkiisa ayb uma kadibna saluu weydiiya lii aniga alwasiilata ii weydiiya wasiilada ii weydiiya maxaa yeeley fainahaa wasiiladu manzilatun waa darajo oo fi ljannati jannada ku sugan laa tanbagii aan habboonayn ilaa licabdin addoon mooye oo min cibaadillaahi addoommada ilahay ka mid a wasiiladu waa darajo jannada dhexeeda ku taalla oo hal addoon oo addoommada ka mida uu istaahilo cid kaloo istaahilsha ma jirto waarjuu waxaan rajaynaya buu nabig ur sal ly slam an akuuna inaan ahaada ana anugu huwa addoonkaas addoonkaa istaahile keligii meeshaa iska leh inaan ahaadaan rajaynaya bu nabig sl lay sl ee ilaahay ii weydiiye faman sa'ala allaha ruuxii weydiiye lii aniga alwasiilata darajadaa ii weydiiya xallat waxaa waajibtay calayhi korkiisa shafaacatii baa ku waajibtay lahu ay alayhi man ayb alayhi bimacnaa lahu rawahu ljamacatu baa wariyey ila albuhaariya wabnu maajah mooye xadiidkaasi faa'iiduu noogu daray horta wasiiladii wuu inoo fasiray maqaamka maxmuudka waa shafaacada amaa wasiiladu macnaheedu muxuu yahay waa darajo jannada ku taalla oo nebiga keligii uu leeyahay salawatu rabbi wasalamu caleyh cid kastoo cid kaloo istaahishana ayna jirinba ayib waxaa kaloo xadiidkani inoogu daray aadaanku markuu dhammaado ducadaa ka horraysa ee aadaanka aad ka daba dhahdo mu'adinka nebiga inaad ku sallida inay mashruuc tahay salligaana meesha waa ku jira ha macnaha waxa weeyaan markaad saa waad u dhammaysaba waad sallin markaad sallida kadibna allahuma rabba hadihi dacwati taama baad ka dambaysiinay labadaasiba waa mashruuc macna ayadana wuu inoo faa'ideeyey xadiidka ayib wacan anas ibni malikin radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasulu sal lla lay sl wuxuu yidhi adducaa'u baryada laa yuraddu lama soo celiyo bayna alaadaani waaliqaama aadaanka iyo aqimaada dhexdooda baryada lama soo celiyo oo waa la aqbalaa wey rawahu axmed baa wariyey o abu daawuud watirmidiy xadiiskaasina wuxuu inoo kordhiyey xadidku waa xadiis saxiix oo waxaa saxiixiyey tirmidi ibnu khusayma ibnu xibbaan iyo sheekh albani ayaa saxiixiyey wuxuuna faa'iidaynayaa inaad ka faa'iidaysato aadaankiiyo aqimaadda dhexdooda ijaaba ku jire ducada badi oo codsigaagiiyo waxa kuu daran ilaahay u gudbiso tabaaraka wa tacaala adkaar khaasoo soo aroortayna way jirtaa mawtinka isagaa oo loo baahan yahay in lagu baraarugo hada wabillahi tawfiiq wa sal allahuma w sllam cala nabiyina muxamedin wcala alihi w saxbi waslem